بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين باب ما جاء في الحجامة للصائم wuxuu baabu yahay maa jaaءa fi اlxijaamati wixii ku yimaada toobidda liلsaa'imi qofka sooman uu istoobayo macnaha waa xukunka xijaamada iyo istoobidda qofka sooman uu istoobayo soonka wax ma u dhibaysaa xijaamadu mase wax uma dhibayso baabka masaladaasu ku saabsan yahay alxijaama waa toobidda wa toobidduna waxay ka mid tahay waxyaabaha dadka lagu cilaajiyo ama lagu daaweeyo waxaana jira dad yaqaana oo ku shaqaysta toobiddaas oo qofka ayaa waxaa laga soo saarayaa dhiig faasida jismigiisa qaalibanna qofka ama dadku waxay iska toobaan madaxa xijaamaduna waxay ka mid tahay waxyaabaha laisku daaweeyo oo waxaa laga yaabaa qofka dhiigga faasidka markii laga saaro inuu dareemo nashaad iyo firfircooni madax xanuunkana uga yaraado laakiin bacdu ahli lcilmi waxay yidhaahdeen xijaamadu waa wax macrifo iyo aqoon u baahan sidaa darteed qof walba itoob lama yidhaahdo ee qofka wax toobaayo waa inuu toobidda macrifo u leeyahay hadduusan macrifo u lahayn waxaa dhici karta qofkaasi inuu ku rido dhiig bax oo si qaldan u toobo ama dhiigaan loo baahnayn in la saaro uu saaro toobiddu marka ilaa yoomina hadaa waa lagu shaqaystaa odadaa ku shaqaystay xirfad u tahay qofka marka ma istoobi karaa fii nahaari ramadaan hadduu istoobo soomkiisu muxuu noqonayaa masaladaasuu baab ku saabsan yahay can ibni cabbaasin radia allaahu canhumaa ana الnabiya salى اllahu عalayhi wasalama اxtajama wa huwa muxrim واxtajama wa huwa saa'im nebiga salى اllahu عalيه wasalam waa istoobay asigoo muxrima waxtajama wuuna istoobay wa huwa saa'imun asigoo sooman ixtajama macnaheeda waa طalaba alxijaama wuxuu dalbay in la toobo wuxuu dalbaday nebiga salى اlه alay slam in la toobo asigoo muxrima waxtajama wuxuu dalbay in la toobo wa huwa saa'imun asigoo sooman wa huwa saa'imun waa jumla xaaliya yacni xaaluu yahay mid sooman ayuu istoobay nebiga salى اllahu عalيه wasalam rawaahu الbukhaariyu wa can shadaad bni aws radia allahu canh ana rasuula اllahi salى اllahu عalيه wasalama ataa calىa rajuli biاlbaqiic nebiga calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu ataa calىa rajulin nin buu ugu yimid bilbaqiici meesha la yihahdo baqiic baqiic اlqarqad wa huwa yaxtajimu asagoo ninkaa istoobaya wa huwa aakhidun biyadii xaal nebiga calayhi salaatu wasalaam uu yahay mid haaya gacantayda shadaada dhahaya nebiga gacantuu iga haya wakhtigaa lihamaani casharata khalad min ramadaan mar wakhtigaasina wuxuu ahaa siddeed iyo toban oo ka tagtay min ramadaana bisha ramadaan yacni siddeed iyo toban markii ramadaanku marayay ayay ahayd faqaala nebigu wuxuu yidhi afطara alxaajimu wاlmaxjuum afطara alxaajimu midka wax toobaya waa afuray wاlmaxjuumu midka la toobaayana waa afuray labadaba way afureen buu yidhi rawaahu abu daawuud wa huwa xadiiثu xasan can haabit الbunaani annahu sa'ala anas bni malik radia allahu canh a kuntum takrahuuna alxijaamata lisaa'im ma karaahiyaysan jirteen qofka sooma inuu istoobo qaala wuxuu yidhi anas laa maya ilaa min ajli dacfi ilaa taagdarro awgeed mooyaane rawaahu albukhaariyu imaam albukhaari ayaa wariyey saddexdan xadiid laba xadiid iyo hal ahara wey saddexduba waxay ka hadlayaan qofka sooman xijaamadiisa iyo toobiddiisa laakiin say uga hadlayaan way iskhilaafsan yihiin wayna kala duwan yihiin xadiid ibni cabaas oo ugu horeeya baabka wuxuu tusinayaa toobiddu inaysan soomka wax u dhibayn maxaa yeeley nebigaa istoobay asigoo sooman sala allahu caleyh wasalam ixtajama wahuwa huwa saa'im xadiidu shadaad wuxuu tusinayaa toobiddu inay wax afurinayso oo qofka asoo sooman hadduu istoobo ama uu wax toobo inuu soomkiisu burayo afطara alxaajimu والمحجوم aharu أنس tafsiiluu geliyey wuxuu yidhaahdee annagu umaanan arkaynin markuu leeyahay umaanan arkaynin wuxuu ka wadaa saxaabada naf ahaantii keliya ma aha akuntum takrahuuna alxijaamata lisaa'im markaasuu yidhi laa ilaa min ajli dacf maya u yidhi ilaa dacfi awgii mooyaane qowlkan marka tafsiilaa ku jira oo haddii qofka taagdarro iyo dacfi uu kala kulmaayo xijaamada istoobi maayo haddii taagdarradaasi uusan kala kulmaynna way u bannaantaha inuu istoobo fii nahaari ramadaan idan axaadiidu waa iskhilaafsan yihiin fi lmas'ala sida axaadiidtan ay isku khilaafsan yihiina culummadu isku khilaafeen culummada qaar ka mid ah waxay qaateen xadiid ibni cabaas qolo kalena waxay qaateen xadiidu shadaad ibni aws qolona tafsiilkii anas uu geliyey radia allahu canhu ayay geliyeen oo waxay yidhaahdeen waa la kala qaadayaa haddii dacfi iyo taagdarre uga imaanayso ma istoobaayo haddii taagdarradaasi uu aamin ka yahana waa istoobaya labada xadiid ee marfuuca ah ee ugu horeeya fi lbaab iskana soo hor jeeda fi daahir waa xadiid ibn cabaas iyo xadiidu shadaad madhab اlxanaabila fi lmas'ala waa xadiidu shadaad in la qaato xanaabilada madhabkoodu waxay qaateen xadiidu shadaad xadiidu shadaad muxuu tusinayaa in xijaamadu ay afurinayso qofka afطara alxaajim walmaxjuum xadiidkaasay qaateen madhabu jumhuuri اlculamaana waxay qaateen xadiidka hore madhabu jumhuur اlculamaa waa xadiid ibni cabaas اxtajama wahuwa muxrim واxtajama wahuwa saa'im jumhuur اlculamaa oo ay ka mid yihiin ashaaficiya waxay qabaan xijaamadu inaysan afurinaynin qofka oo hadduu qofku istoobo fii nahaari ramadaan inaysan soomkiisu waxba u dhibayn labada qowl waxaa raajixa qowluljumhuur oo ah inaysan xijaamadu qofka afurinaynin qowlka saxiixa waa in la qaato xadiid ibni cabbaas haddii xadiid ibni cabbaas la qaato oo madhabuljumhuur la raaco maxaa naga hor imaanaya xadiidu shadaadaa naga hor imaanaya afطara alxaajimu wاlmaxjuum jumhuuru اlculamaa xadiidu shadaad waxay uga jawaabeen dhowr jawaabood oo kala duwan isku jawaabna ma ah jumhuurtu isku jawaab ma ah bacdi jumhuurta ka mid a ah, xadiidu shadaad waxay yidhaahdeen ma sugna gebi ahaanba xadiidka waa daciifiyeen waxayna yidhahdeen xadiidkaani saxiix ma ah xasanna ma ah oo xadiidku ma sugna laakiin qowlka dhahaya xadiidku saxiix ma ahan qowl saxiixa ma ah xadiidka xadiid saxiixa waa waa xadiid xasana waa xadiid haabit can الnabiy salى اllahu عalayhi wasalam afطara alxaajimu wاlmaxjuum waa sugan yahay xagga sixada waana xadiid xasan ah culamada qaarna way xasaniyeen qaarna waa saxiixiyeen calaa kullin waa xadiid la xujaysanayo haddii aan idhaahno marka xadiidku waa sugan yahay maxaa looga jawaabayaa xadiidkan dhowr jawaabooday ka bixiyeen culummada qabta xadiidkan inuu sugan yahay jawaabta koowaad waana jawaabta ugu fiican waxa weeye in la yidhaahdo xadiidu shadaad waa mansuukh xadiidka shadaad waa mansuukh w waa la nasakhay waxaa lanagu nasakhay bixadiidi ibni cabaas xadiidka ibni cabaasna waa naasikh xadiidu shadaadna waa mansuukh marka waa min baabi naasikh waalmansuukh in xadiidu shadaad mansuukh yahay maxay nooga baahan tahay yaa haddaan idhaahno xadiid ibn cabbaas waa naasikh kanna waa mansuukh waxaa loo baahan yahay macrifatu taariikh in xadiid ibnu cabbaas uu dembeeyey xadiidu shadaadna uu horreeyey waa inaan sugno waana noo sugan tahay xadiidu shadaad ibnu aws hadda taariikhdii uu nebigu hadalkan yidhi calayhi salaatu wasalaam qaar ka mid ah ama qayb ka mida ah shadaada ku sheegay fi lxadiid liamaani casharata khalat min ramadaan bisha ramadaan siddeed iyo tobankeeday ahayd laakiin sanadkay ahayd albayhaqi washaafici riwaayad ay warinayaan oo saxiixa waxaa ku jirta inay ahayd zamaana alfatxi zamankii الفتح inay ahayd riwaayaddaas bayhaqi iyo shaafici ay soo saareen waxay tusinaysaa zamanu اlfatxi inuu ahaa zamanka idan zamanu اlfatxi ama caamu lfatxi sanadkay ahayd sanadkii sideedaadee hijriyada ayay ahayd sanadkii sideedaad ee hijriyada bisha ramadaan siddeed iyo tobankeeda ayuu nebigu hadalkan yidhi salى اllahu alay slam afطara alxaajim wاlmaxjuum waa taariikhda xadiidu shadaad xadiidu ibni cabaas radia اllaahu canhuma ibnu cabaas hadalkan wuxuu yidhi nebigu alay slat slaam wuxuu istoobay asigoo muxrima wuxuuna istooba asigoo sawman ibnu cabaas nebiga ma raacin sala allahu calayhi wasalam asoo rasuulka uu muxrim yahay ilaa fii caami xajati اlwadaac sanadkii xajat اlwadaac ayuu ibnu cabaas nebiga raacay ouna la socday nebiga calayhi salaatu wasalaam asigoo muxrima ka horna ibnu cabaas radia allahu canhu nebiga ma raacin mana la socon asoo muxrima markuu leeyahay nebigu waa istoobay wa huwa muxrim idan waa caamu xajati اlwadaacu waa sanadkii tobanaad ee hijiriyada idan labada taariikh waxaa u dhaxaysa laba sano iyo ziyaada u dhaxaysa xadiid ibn cabaasna waa sanadkii tobanaad xadiidu shadaadna waa sanadkii sideedaad labada kee dembeeyey markaa xadiid ibn cabaasaa dembeeyey alimaamu shaafici raximah ullah wuxuu yidhi isagoo masaladan ka hadlaaya wabnu cabaas inamaa saxiba الnabiya salى اllahu عalayhi wasalama muxriman fii xajat اlwadaac wabnu cabaas inamaa saxiba الnabiya salى اllahu عalayhi wasalama muxriman fii xajat اlwadaac ibnu cabaas nebiga wuxuu la saaxiibay asigoo muxrima fii xajati اlwadaac sanata cashara min alhijra sanadkii tobanaad ee hijiriyada walam yasxabhu muxriman qabla dalik ibnu cabbaas nebiga lama saaxiibin asagoo muxrima qabla daalika taariikhda ka hor markaa ka hor lama saaxiibin macnaha uma uma raacin nebiga asagoo muxrima markaasuu yidhi alimaamu shaafici wa kaana alfatxu sanata amaanin bilaa shak fatxu maka wuxuu ahaa buu yidhi sanadkii sideedaad bilaa shakin wax shakiya ma laha faxadiidu bni cabbaas bacda xadiidi shadaad bisanatayni wa ziyaada xadiid bni cabbaas wuxuu ka dembeeyey xadiidka shadaad laba sano iyo ziyaado markaasuu yidhi faxadiidu bni cabbaas naasikhun xadiidka bni cabbaas naasikh waay marka xadiidu shadaadna muxuu noqonayaa waa mansuuq waxyaabaha hadalka shaafici waa dhammaada raximah ullah waxyaabaha xoojinaya in xadiid ibnu cabbaas uu naasikh yahay ama xadiidu shadaad inuu mansuuq yahay oo afdara alxaajimu walmaxjuum in la nasakhay waxyaabaha xoojinaya waxaa ka mid a ah xadiidu anas ibni maalik radia allaahu canh oo alimaamu daarulqudni raximah uu soo saaray ibn cabbaas anas ibn maalik radi allahu canhu wuxuu yidhaahday awalu maa kurihat ilxijaamatu lisaa'im markii ugu horreeyey ee la karaahiyeysto toobidda lisaa'imi qofka sooman inuu istoobo markii ugu horreysay la karaahiyeystay waxay ahayd buu yidhi anna jacfar ibna abi aalib ixtajama jacfar ibna abi aalib ayaa istoobay wa huwa saa'imun asigoo sooman famara bihi nabiyu sala allahu calayhi wasalam nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu soo maray jacfar faqaala wuxuu yidhi afطara haadaani labadaani way afureen nebigaa dhahaya calayh salatu wasalaam labada afurayaa waaye waa alxaajim wاlmaxjuum jacfar waa la toobayey asiga iyo ninkii toobayaba waa afureen buu yidhi nebigu calayh الsalaatu wasalaam anas wuxuu yidhi radi allahu canhu ثuma rakhasa الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalama bacdu fi اlxijaamati liلsaa'im markaa kadibna nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ruqseeyey xijaamada iyo toobidda ayuu wuxuu u ruqseeyey lisaa'imi qofkii soomanaa lafdigan maxaa ku cad xadiidkan naskhiyaa ku cad marka hore nebigu waa diiday wuxuu yidhahda labadan way afureen kadibna wuxuu oggolaaday qofkii sooman inuu istoobi karo idan naskhi baa ku cad anas xadiidkiisa radia allaahu can marka xadiidkan wuxuu xoojinayaa afطara alxaajim walmaxjuum in la nasakhay xukun hore u jiray buu ahaa kadibna waa la nasakhay anasna waa cadeeyey xadiid ibnu cabaasna waa tusinaya jawaabta marka raajixa ah ee ugu fiican ee laga bixiya xadiidu shadaad waa jawaabtaas in la yidhaahdo xadiidu shadaad waa mansuuq mar haddii deliilka la nasakho <clears throat> ma lagu camal falayaa mansuukha mansuuq laguma dhaqmo naasikhii nasakhay ayaa xukunkiisa la qaadanaya jawaabo kaloo laga bixiyana way jiraan laakiin dacfi uu ku jiro jawaabadaasi jawaabahaasi waxaa ka mid ah in la yidhaahdo xadiid ibnu cabaas asax xadiid ibnu cabaasaa ka saxiixnimo badan xadiisu shadaad markii laga hadlaayo maraatibta adilada lagu jamcinayo tarjiixa waa martabada ugu dambaysa waayo tarjiixa naskiga ka horeeya qoladaa marka martay inuu xadiid ibnu cabaas ka raajixsan yahy xadiid ibnu cabaas xadiid shadaad laa shaka xagga sixada xadii ibn cabaasaa saxiixnimo badan laakiin waxaa ka horeeya tarjiixaasi naski baa ka horeeya xadiidkanna waa mansuuq jawaab kalea qolo kale ka bixiso waxay yidhaahdeen annahumaa kaanaa yakhtaabaani fii sawmihimaa markuu nebigu lahaa afطara alxaajimu waalmaxjuum daday xamanaayeen bay yidhahdeen labadaas kan la toobaayo iyo midka wax toobayo ayagoo soomanay dadka xamanaayeen xantaa soonku la bura bay yidhaahdeen waa qowl daciifa waa towjiih daciifa towjiihaas qolo kale waxay yidhaahdeen tacaradaa lilfidri waxay u banbaxeen afurid qoladan waxay leeyihiin markuu nebigu leeyahay afطala alxaajim walmaxjuum waxaa laga wadaa way afureen oo xaqiiqa ma ahee waxay u banbaxeen oo suuragal ay tahay inay afuraan waxayna ku cileeyeen waxay yidhahdeen qofka wax toobaayo iyo midka la toobaayo labadaba waxay khatar ugu jiraan inuu soomkooda buro xijaamadu soomka ma buriso laakiin way sababi kartaa saasay ula jeedaan tacaradaa lilfitr sidee u sababaysaa waxay yidhahdeen qofka la toobaayo markii dhiiggan laga dhuuqo asoo sooman waxaa dhici karta inuu dacfi ku dhaco ou maalinkaa soomka u dhammaysan waayo tabardaraa ku imaan karta inuu wareera laga yaaba waxoogaa dacfiga dhiigga xaggiisa laga nuqsaamiyo uu dacfi uga yimaado taasina waxay sababaysaa inuu soomka dhammaystiri waayo uu soomka ka buro ama uu afuro ugu dambayntii marka soomkii waa ka buray oo waa awoodi waayey inuu wado hadd kaas waa marka kii dhiigga laga dhuuqay kan wax toobaayo asiga siduu maaragtay sabab uu noqonaysaa inuu afuro waxay idhahaan qofku markuu wax toobayo inta badan dhalay qaadanayaan dhaladaasna waa la dhuuqaa dhiiggu waa dhuuqaaya ninkii xaajimkae wax toobaayo uu soo jiidaaya dhuuqidda dhiigga uu soo jiidaayo uu dhuuqaaya waxaa suuragala ah bay yidhaha inuu dhiig ku baxsado oo dhiiggaasi gudihiisa u daadego taasina maxay keenaysaa inuu ku afuray keenaysaa bay yidhaahda qolo kalena jawaabtaasay mareen laakiin saa hore u sheegnay jawaabaha waxaa ugu saxiixsan midda ugu horraysa xadiid shadaad waa mansuukh xadiid ibnu cabaasna waa naasikh sida saxiixaana waxa waaye toobiddu soonka ma afuriso qofka hadduu istoobo fii nahaar ramadaan waa jaa'is soomkiisana waxba u dhibi mayso baabu maa jaa'a fi lqay'i lisaa'im wuxuu baabu yahay wixii ku yimaaday mataga lisaa'imi qofka sooman uu matagayo mataga soomka ma buriyaa mase ma buriyo baabkana arrintaasu ku saabsan yahay can abi hurayrata radia allahu canhu qaala wuxuu uhi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam man daracahu qay-un ay man halabahu wa qofkii uu ka qaalib noqdo uu ka soo hormaro qay-un matag matagaas si deg dega uga yimid asoon filanayn ama waa ka qaalib noqdo waa cesho kari waayo wa huwa saa'imun asigoo sooman falaysa calayhi qadaa'un qofkaasi wax qallaa laguma laha maalinkaa soomkiisa ma soo qallaynayo soomka maalinkaana waa u jira waa saxiix wa in istaqaa'a hadduu ismatajiyo hadda mata kama soo hormarine asaa ismatajinaya falyaqdi ha qalleeya wey rawaahu tirmidiyu wa abu daawud ibnu maaja tirmidi iyo abu daawud ibnu maaja xadiidkan wariyeen xadiidkan xadiis saxiixa waay وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء نبي عليه الصلاة والسلام وما تغي فأفطر وأفري وما تغي كدبنا وأفري فلقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحان لكم مبوير ثوبان موليه النبي عليه الصلاة والسلام في مسجد دمشق مقالة دمشق مسجد كيدي أيام كل كلمة فقلت وحانيري إن أبا الدرداء حدثني أبو الدرداء وحو إيشاقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu matagay kadibna afuray qaala wuxuu yidhi sadaqa run ayuu sheegay wa ana sababtu lahu waduu'a weysadiisana anaa ugu shubay buuyi rawaahu abu daawud abu daawuud ayaa wariyey can abi hurayrata radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi idaa qaa'a hadduu matago falaa yuftiru ma afurayo innamaa yukhriju maxaa yeele waa soo saarayaa walaa yuuliju mana gelinaayabu matagu waa wax gudaha laga soo saaree wax gudaha la gelinaya ma ah rawaahu lbukhaariyu mucallaqa imaamu lbukhaari ayaa wariyey asarkan asigoo mucallaqa wa qaala ibnu cabaas wa cikrima ibnu cabaas iyo cikrima waxay yidhaahdeen asawmu sawmku mima dakhala wixii gala xaggooda ayuu ka ahaadaa macnaha waxaa laga afurayaa waa mima dakhala yani waxaa laga soomayaa mima dakhala wixii gudaha galaya ayaa laga soomayaa laysa mima kharaja ma ahan waxa laga soomayo wixii soo baxaya rawaahu albukhaariyu mucallaqan baabkan waxaa ku jira laba xadiid oo marfuuc iyo saddex ahar ahar abi hurayra wa ahar ibni cabbaas wa ahar cikrima saddex dhammaantood shantuba waxay ka hadlayaan qofka mataga asigoo sooman matagaasi ma burinayaa soomka mase ma burinaayo culimmadu way isku khilaafeen aahaarta dambe ahor abi hurayra wa bni cabbaas wa cikrima ayagu madhabkoodu waa cadiya madhabkooduna waxa waaye matag inuusan waxba afurinayn waxayna xujaysteen ama ay maaragtay xujo ka dhigteen aslan waxay yidhaahdeen waxa laga soomaayo waa wax guda la geliyo ee wax guda ka soo baxaayama asoom waa alimsaaq soo maaha waxa la iska ilaalinaya waa wax gudaha galaya laakiin waxay leeyiin wax soo baxaaya waxama afuriyaa qowlkaasi ayay ku tageen laakiin labada xadiid ee marfuuca ah labaduba waxay tusinayaan in matagu uu soomka burinaayo xadiid abi horayra asiga tafsiilaa ku jira labaa loo kala qaadayaa qofka matagaaya mataga labaa loo kala qaadaya qofka inuu mataga iska keeno iyo inuu ka soo hormaro bimacnaa inuusan iska keenin uu ka yimid mataga hadduu mataga iska keeno soomkiisa waa furaya yacni waa burayaa soomkiisu haddii laakiin mataga uusan iska keenin ee uu yahay matag ka yimid oo ka soo hormaray ama ka qaalib noqday soomkiisu ma buraayo xadiid abi hurayra tafsiilkaasaa ku cad xadiiثu abi darda abu darda radia allahu canhu waa matagay kadibna waa afuray raawiga ka warinaya abu darda wuxuu leeyahay kadib sababaan baa la kulmay waxaana u sheegay in abu darda uu leeyahay nebiga alaيه الslat salaam waa waa matagay kadibna waa afuray markaasuu sababaana u rumeeyey wuxuu yidhahdo waa runtii anaa weyse qaadkii ugu anaa weysadii ugu shubay buu yidhi markuu weyse qaadanayay alimaamu tirmidi raximahullah sida tacliiqa hoose ku qoran wuxuu yidhi waqad ruwiya can abi dardaa wa thawbaan wa fudaalata ibni cubayd ana الnabiya salى اllahu عalيه wasalama qaa'a faafطar waxaa laga wariyey abudardaa iyo thawbaan iyo fudaala ibni cubayd intaba nebiga calayh الsalaatu wasalaam inuu matagay kadibna afuray wa inamaa macnaa haada xadiidkaa macnihiisu waxaa waye anna nebiya sala allahu calayh wasalama kaana saa'iman mutatawwican nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa mid sooman soom tatawuca oo aan waajib ahayn faqaa'a waa matagay fa dacufa waa daciifay fa afطara lidaalika dacfigaa dartii waa afuray haakadaa ruwiya fii bacdi alxadiid mufasaraa sidaasaa lagu wariyey buu yidhi xadiidka qaarkii dhexdiisa xaaluu yahay mid fasiran oo sidaa lagu macneeyey ama lagu fasiray idan xadiidu abidarda waa xadiidu hawbaan sida riwaayadahooda qaar ka mida ku jirtay nebiga calayh isalaatu wasalaam soom taطawuca ayuu soomnaa waajib ma ahayn qofkuna markuu matago matagaasi mararka qaar muxuu keenayaa dacfi iyo taagdaruu keenayaa khaasatan hadduu qofku xanuunsan yahay mataguna uu yahay wax ku soo kordhay sideedaba matagu aada iyo aaduu qofka u daciifiyaa waxaana laga yaabaa dhowr maroo isku xigta qofka hadduu matago inuuba dhaco ama uu soco kari waayo matagu waxyaabaa aad qofka u daciifiyo ka mid yah marka nebiga alay slat slam soom tatawucuu soomnaa waa matagay marka xoogaa taagdarrow dareemay soomkuna waajib ma ahayn markii la leeyahay marka qaa'a fa afdara macnaheedu ma ahan matagaa afuriyey ee asaa afuray nebiga alayh salatu slam markuu dacfiga iyo taagdarrada dareemay alimaamu tirmidi wuxuu leeyay riwaayadaha qaar sidaasay ugu fasiranta oo lagu caddeeyey markaasuu yidhi wاlcamalu cinda ahli اlcilmi calى xadiidi abi hurayrata can الnabiyi salى اllahu عalيه wasalam camalka ahlulcilmiga agtii xadiidka lagu camal faloo lagu dhaqmaya waa xadiid abi hurayra buy culammada agtooda xadiid abi hurayra lagu dhaqmaya xadiid abi hurayra ana saa'ima idaa daracahu اlqay'u falaa qadaa'a calayh qofka sooman haddii matagi ka soo hormaro inaan wax qadaa lagu lahayn waida istaqaa'a camdan hadduu ismatajiyo si bareerana falyaqdi ha qalleey xadiidkaasay culimmadu qaateen buu leey ku camal faleen wabihi yaquulu yaquulu sufyaanu thawri washaafici waaxmed wa bihi ay bihada alxadiid waay waxaa xadiidkaasi dhahaya oo qaatay oo sidaa ku tegey sufyaanu thawri iyo shaafici iyo axmed iyo isxaaq culimo aad u fara badana qowlkaa qabta in xadiid abi hurayra lagu camal falo waana sida saxiixaawe xadiid abi hurayra radi allahu canhu tafsiilka ku jira in la geliyo mataga qofka hadduu ismatajiyo falyaqdi waa soo qallaynaya soonkiisu waa buraya maalinkaana waa soo qallaynaya laakiin haddii mataga uu ka soo hormaro falaa qadaa'a calayh waa tafsiil waadixa ah, xadiidkuna xadiid saxiixa wa marka xadiidkaasaa lagu dhaqmaya o lagu camal falaya qaala baabu اlkuxli lisaa'imi wuxuu baabu yahay indhakuusha lisaa'imi qofka sooman uu indhakuulanayo can anas radia allaahu canhu macnaa indhakuusha soomka wax ma u dhibaysaa masaladaasuu ku saabsan yahay baabka can anasin radia allaahu canhu annahu kaana yaktaxilu ibnu cabaas wuxuu ahaa mid anas wuxuu ahaa mid indhakuusha wa huwa saa'imun xaaluu yahay mid sooman akhrajahu abu daawuud bisanadin xasan abu daawuud ayaa soo saaray sanad xasana ayuu ku soo saaray qaala alcalaamaة اlalbaniyu raximah اllah fi daciifa tacliiqa hoose we wa fii macnaahu axaadiidu marfuuca aharkan anas waxaa macnihiisa ku sugan buu yidhi axaadiid marfuuco ah laa yasixu minhaa shay wax ka sugan ma jiraan axaadiistaas marfuucada kulluhaa waa daciif kamaa qaala tirmidiyu wagayruh sida tirmidi iyo kayrkii ay yidhaahdeen walaakinahaa laakiin axaadiistaasi muwaafiqatun lilbaraa'ati alasliya waxay waafaqsan tahay waxa loo yaqaano albaraa'ati alasliya asalka inay baraa'a tahay oo asalku ay tahay inuusan indhakuusha soomka burinayn falaa yunqalu canhaa lagama naqlinayo buu yidhi ilaa binaaqilin saxiixin ilaa naaqil saxiixa mooyaane wa haadaa mima laa wujuuda lah naaqil saxiixana wuxuu ka mid yahay waxyaabaha aan jirin oo aan la helayn waqad ikhtalafa alculamaa'u fi lkuxli lisaa'im culimmaduna waa isku khilaafeen buu yidhi qofka sooman indhakuushiisa wakada alxuqnatu wanaxwuhaa sidaasoo kale alxuqnana way isku khilaafeen iyo wixii la mid a alxuqna waxaa la yidhaahdaa waxyaabaha qofka looga isticmaalo dabada in laga geliyo ayadoo markaa lagu daaweynayo xuqnaa la yidhaahdaa shaykhulislaamna waa ka hadlay raximah mas'aladaasi mana burinayso mana ka mid aha min mufatiraati siyaam waxyaabaha soomka burinaya kuma jiraan calaa kulli xaal indhakuusha qofka hadduu indhakuusho soomka ka burin maayo tacliiqa hoosena hadal shaykhulislaam leeyaha ku qoran laakiin waa dheeriya qofka raba akhrisanaayo xoogaa waa hadal sharax u baahan calaa kulli xaal isku soo duub alkuxlu lisaa'im waa jaa'is walaa yufatir qofkana ma afurinaayo soomkiisana wax u dhibi maayo sheikhulalbaani wuxuu leeyahay laakiin axaadiidta marfuucada ah ee ku soo aroortay nebiga inuu indhakuushay asigoo sooman wax ka sugani ma jiraan kulluhaa waa daciifa maxaa sugan marka hadda filbaab ku sugan aharkan mowquufka ah calaa anas bni maalik radi allaahu canhu e, anas ayaa indhakuushay asigoo sooman aharkan waxaa wehelinaya oo aan ku sugannahay albaraa'atu alasliya waa midda hadda sheikhu hadal ku sheegay uu yidhi walaakinahaa muwaafiqaة lilbara'aةi اlaصliya albara'a alasliya waxaa waay waxyaabaha soomka burinaaya asal miya mase waxyaabaha inaan soomka wax buriyo aysan jirinaa asala asal waxaa ah inaan waxyaabaha la isticmaalo dhan soomka aysan burinayn ilaa wixii deliil sheego inuu soomka waxu dhibaaya mooyaane albara'a alasliya marka waxaa la yidhahdaa asalkioo lagu taagnaado asalku indhakuusha waa inaysan soomka burinayn qofkii yidhaahda indhakuula soom burinaysa maxaa laga rabaa daliilaa laga rabaa wax daliilana lama haayo halkan oo sheegaaya indhakuul inay soom burinayso nebigana lagama hayo sala allahu calayhi wasalam arrintan hadday nebiga ka sugnaan lahaydna saxaabada dhammaantood waa soo naqli lahaayeen yacni hadduu jiri lahaa xadiid nebiga uu ku diidaayo sala allahu calayhi wasalam ama uu ku xarimayo ama uu sheegaayo indhakuul inay soomka burinayso hadduu jiri lahaa saxaabadu waa soo naqlin lahaayeen bal bacdu saxaaba waxay sameeyeen cagsiga oo ah inay indhakuusheen ayagoo sooman taana waxay deliil u tahay aljawaas waxaa kaloo deliilka noo ah albaraa'atu alasliya asalkaa lagu taagan yahay asalkuna waa indhakuusha inaysan soomka wax u dhibaynin wallaahu aclam wsala allahu calaa nabiyina moxamed wcalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin